adit amin hada kan alxadit adit ay xadidkaaso asamin sidaad marwiyon may ba la weriyey xadikan kan hada alxaditu marwiyon kila weriwa can ibni cumar cabdillaahi bn cumar radi allahu taala canhuma yadkuri ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may kagoole umirtu may bali amuray an uqaatila ana inaan lidagaalamo annaasa ay lkufaara gaalada lidagaalamo yali amr xataa yashhadoo ilaayo ku giraayaan an laa ilaha anhu shaaniye laa ilaha ilaha kalansan ila allahu ilahay maahin wa ana muxamada nabag lamahadbadin rasuulullahi ala ideegsha eyi ku giraayaan wayuqimu xataa yuqimu unti ku ogayaan asalaada salaad ka ogayan wayuutu xataa yuutu ilaayo kusiyaayan azakata zaka kusiyaayaan faida facaluu hadii falan dalika almadkuura madkuurkaas kaase hadii falan casamuu dhooren mini an hegay oo dhooren dimaahum safka dimaaihim dhiigooda gubawshaye oo dhooren wa amwaalahum waakda amwaalihim naas kasoy amwaaliyo ina nagaadoye oo dhooren ilaa bixaqi lislaami islaamka habsheeda ka gaado maahin wa xisaabuhom xisaabu naasi dadka xisaabtiyon calallaahi tacaala ilaahay korsheeye haati rawaa mayure xadiidka albukaariy bukaariy weri wa muslimun warawaa muslimun imaamu muslimna weri wa can cabdillaahi bni cumara cabdullaahi bni cumar tarjumadiisa nin hormartay radialahu tacaala canhuma ana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam qaala huwa rasuulka may kagooley umirtu may li amray ey amarani rabi rabigay may amray an uqaatila ana ini ana ladagaalamo annaasa yani bigitaalihim wa umirtu yani amarani rabi rabigay may amray bigitaalihim yani ma yani wa kay bigitaali naasi dadka la dagaalamo kood naaskana badanyin aha naaska may lanijeed iyo lkufaara lanijeed an uqaatila bi an uqaatila ini an annaasa dadka iyo lkufaara gaalada la dagaalamayo liamri amarkan haddi rasuulka la amray dadka la dagaalan leri bacda alhijrati ahaat rasuulka markii maka kuhijrooday madiinaseedi may waaliyas rasuulka sala allahu alayhi wasalam mayna gaaday markii lahadii oo rasuul kuwaali bacdishe mayna gaaday makiana gaadi usoo dacwada fidiyaw dadka indigow oo la dagaalamaan sabraw wal al walidhibanjeysada arabta dhibanjeysadaanka sabraw maka yani wa ka yahuud o madina rogaana dhibanjeysadaayan kasabaraw intaasana gaadi yani wa kay saas oo kale wa jamaaco oo min asxaabi nabiy minhum cabdiraحman bin coof kumid aya migdad bin laswad kumid aya gudamat bnu madcuun kumid aya sacd bin awaqas kumid ayi yani mushrikiinta lakula ma jaran dhib badan amaka kala kula ma jaran markaasa mayr jaran ya rasuul allah kuna fi cizin wanaxnu mushrikuuna un hordhaan sharafa ka jara gaale na falama aamana marki rumaynay wasirnaa yani wa ka iyosirna ahaadane adilatan haadane marki walin dhimadani wali kalon kasni mabdaagon kusodani kasni hordaan gaale enado malna taabada jarne haddi marki muslimnaga niya dulli haadane faadan eh, lana nin idin fi kitaali haulai saraen fasaxna sihan la degaalmaani waan muslimiinta dadyar lain yasaas ah, raen fa inahum kad aadunana dhibeenaha rasuulka ma er jaray sala allahu alayhi wasalam kufu aydiyakum gacmiyaalkin reeba canhum ani lkufaari faini ana lam umar malamar nabi gitaalin seeraay rasuulka marki dambe oo rasuulka madinan hijroodi ya reed la degaalamlan edami waana gaalada kabilaaween dagaalka rasuulka iyo saabta kagaadeen hakudabagaleen kabilaaween marki dambe lan edami reed yani waa kay ini bilaawo fi gayri ashhuri lxurum biloon ma inta dagaal bilaawa leri marki dambe lamba si la degaalamo i walba si la degaalamo oo fi ashhur lxurum waayrihaaba la degaalama leri kolka yani waa kay reed an uqaatilatlaytaas waa idinkaasa lisiyari amarani rabi rabigay may amray an ugatila bian ugatila in annaasa ilkufaara gaalad la dagaalam dagaalkaaso inta ka dhamaade xataa yashhado meela kirin xataa yashhado ilaa yokuraayan walmuraado uma ina almuraada binnaasi fi hada alxadiis alinsu faqad wa wain kana anabiyu mursalan ila ljini ijmaaca jinidona halandiro laakin hanusada la dagaalamaw may hayni in sidaas ahay yani wa kay uma xataa yashhado ilaa yokuraayan la dagaalamo liamri an laa ilaha anu shaniye laa ilaha ilaha kalanjan ila allahu ilahi mayn ey hataa yuuminu unti kurumaayaya biana allaha tacaala waaxidun ay laa shariika lah ala shariikan lahin waana muxamadan rasuululahi ay yani walmuraadu anahum ida nabaquu bidalika lam yajuz kitaalhu markaas hadii tawxiidkaas kahadalan dagaalamisho mabinaawa yani hataa in aayo waay xarfu kaayatin wajarinti lerayle yani waa kay hataa yashadu ilah ku birayan an laa ilaha ilaha kalanjan ila allahu ilahi mayn wahi وana محamada حataa yashhadu inti kuguraayan ana محamada nabag lama hadbadi rasuul الlahi ilahi adeegshay inti kuguraaya yani taas waahe kolka yani xadiث sharيf may kasugnaade lang ali lanki kagoolo man gaala laa ilaha ila الlah kagool wamadaha waana teego laa ilaha ila allah iro teeg hudimad lahu arbacatu alaafi dembin afar kun dembe oo min alkabaa'ir lakahoobiye ya xadiisa orori wawarada fi lahari athar kalmay orore in alcabda ida gaala cabdig hadi laa ilaha ila allahu kagoolo acdaahu llahu taala hu cabdigaas ilahay maysiiyay min ahawaab bicadadi kuli kafirin wakafiratin wa koo kasta kafir ho laa ilaha tadiidi ila llahu tadiidi itoo kafira ee kastiya siya wa may werey wakiila sabab wasababu dalika maylare inaho ana shaksa lama qaala hadi lkalima marki kahadli fakaanahu kad radab calayhim a ala lkufaari gaalad korshoo karadiyo tawxiidka diidan ogda isin diidan ani eraw keed facdiya hawaaban bicadadihim cadad lkufaar gaalada inti tiradoo dhanyin oo tawxiid diideen tiradood ya usa hawaab elisiya wa yani waa kay may kale li sheegay ya ilaahay subxaana watacaala abwaab ljana ya fure markaasa koo naadiya naadiye min taxti lcarshi ku naadiya maylay ayatuha ljana jinadinayo wakulu ma fika min annaciimi liman anta seremana ahay yani jiniyayo wal alwali oo hoosta ka sugnaaday nicme ayan sugunta ahay markaasa jinada naadiya wakul ma fiha janada dhahdiya wali kasugnaad naxnu una yani wa kay yani fatunaadi ljanatu sio dhamay haytay ayuha ljana janadanayo ahi yani wakul ma fika wali dhahda kasugnaadi oo min anaciimi ab liman anta ayan sugnaati fatunaadi ljanatu wakul man fiha wali dhasiya kajar janadi bognaadi merahana naxnu liahli la ilaha ila allah la ilaha ila allahu ehelsheena leh walaa nadlb ila ahla laa ilaha ila lah sara walaa ydkl calayna ila ahlu laa ilaha ila lah wanaxnu muxramuna kuwa oonaya laharimiyeena calaa man lam yaqul lankin arna laa ilaha ila lah sara wacinda hada taqul naaru waktigaasa naariyeen mayraase i wakul ma fiha wali naartakateegsugnaaday min alada mayraan laa yadkulu mugalaw ni an mi galaw ilaa man lay gale ankara inkira laa ilaha ila lah walaa adlub an maana raadiya eraas naarta ilaa man lay raadiye kadaba beeniyey bi laa ilaha ila allahu beeni waana an xaraamu ako aha calaa man gaala lanker laa ilaha ila allahu ma amawsalat walaa amtali anamabuismaw ilaa biman layka buisme jaxada inkiray laa ilaha ila allahu walaysa kaydi dirifkay mahaan wazafirihi feeragaadkay mahaan ilaa calaa man ankara laa ilaha ila allahu seraasaleri uma qaala may ka goolay fatajiu raxmat llahi wamakfirat uma qaala rasuulka may ka goolay fatajiu may kahoyase yani waa kay raxmat llahi alla raxmadiisa wamakfiratu fatagula meelaase ana anini liahli laa ilaha ila allahu wanasiratun anina ma in gargaara ilata raxmad ilahi le liman gaala laa ilaha ila allahu wamaxabatun an may jeela liman gaala laa ilaha ila allahu wljanatu mahiya mubaxatun liman gaala laa ilaha ila allahu walanaun muaram wanaaru naarna muxaramatun tilaxrimi ala man gaala laa ilaha ila allahu wlmagfiratu min kuli dembin dembi kasala dhaafawna liahli laa ilaha ila allahu n sugnaati wraxmatu wlmagfiratuna gayru macjubatin tili xijaaba un haynana can ahli laa ilaha ila allahu lanku xijaabana yan sugnaatay waay seraalil kolkan tawxiidkaas faidadaas yani iya laymay kalani sheegay langali lanki laa ilaha ila allahu todobaatun took todobaaton kun maratan kagool kaanat fidaaho furashidiis ahaadaas yani min annaari kufurdawa a yani wa kay hataa yeesha doonti kugaraayan la dagaalamo liamri an laa ilaha ilaa kalanjan ila allahu ilahi maayn waana muxamadan nabagi lamahadbadina rasuullah ilahi adeegsheyn kugiraayaan wa yuqimu hataa yuqimu ilaa yo ka oogayaan yani wa kayhayata yuqimu kaogayan asalaata salaad kaogayan asalaat almafrudata salaada la farlwelintiyo kaogayan oo ogowsha salaada farilad ogowsha maylin lajeede biaya uduha ini gududan bishuruudiha wa biarkaaniha arkaanti ay shuruudadi ini kagududan a yani wa kay saas way fadilada salaada wal badan ya ahadiis ya hawiliye may kumid ah hadiis yaraay rasuulka may dheegeere abu hurayra radialahu taala anhu rasuulka sala lahu alayh wasalam may ku dheegay yani may raytum in warama low ana nahran bibaabi axadikum calaa baabi axadikum axadkin ilbaabshay korshay waba hadii ay yaktasilu fihi fi nahri kagoboysda kula yawmin kamsa mara hal yabqa min darani min wasaki wasakil axadi axadkaas wasak shay shayin shay baagahaade kaaloo asaabtumayrena laa yabqa min darani min wasaki shay mabaagahaada qaala nabiy mare fakadalika saas oo kale yamtulu salawaati alkamsa shanta salaadood lamid eyin yamxu llahu tacaala bihina bilkamsi salawaat ka tire alkhadaaya gafiyaaliya ka tire xadid kalen may orore yani wa kay cusman bin afan kuriyaw laa yatawala rajul rasuulka ali sala lahu alay salam oo fa yuxsinu wuduga rajul waysaysada waysadi wanaaja majer salaad tukudaw ilaa wal dhaafe salaadi ede salaada gadaalku jarta lam dhafiyo wali oonay dembe la dhaafe wa wayuto hataa yuto inti kusiyaayaan azakata zakadi lafardoeli kusiyaayaan dadki mustaxiqiintiya siyaayaan mis imaamka siyaayaan imaamkana mustaxiqiintan dhiibey fadlisana axaadiis fara badan yah orore yani zakada yani wa kay fahay tukraju tukraju yani wa kay saas wa tahay takruju biyaas yani wakayfa lankomeraya rajulka rasuulka walwartadi rajulka tamum tamim leray yani min tamim yani wa kay ha ataa rajulun rajulka min tamimin reer tamim ewa rasuulallah in seeday mere ini ana duu maalin aha maalkaas oo kasirin maar far badan ya qab wadu ahlin wa maalin wa xaadiratin ya aha ehelna qaba maal xaadirena qaba ee wakayfa unfik istiymaalka inafake rasuulka sala allahu alayhi wasalam eray tukriju zakata biyaasi min malika fa inaha ina zakata zakada duhratun waay daahir oo tudhiruka adaka daahir yaasu watasilu aqraba yani watasilu hariir yaas er aqribaaika qaraabadan hariir yaas watacrifu yani macruufa sameeyaas xata almiskiin waljaar wasaa'il miskiinki deriski o saailka kuli macruufan sameeyaas er yani kolka fadlagaas yeelata yani wa kay masala sakadiyen xadiidka len may bajare rajulko may warsaday rasuulka eray in sheeg camal jini jeeya rasuul alaw in sheeg rasuulka meeray sala allahu alayه wasalam tacbud llaha cibaadad ada jina kaseedas may kumid ah ilahay aabudaas laa tushriku bihi shayan ala shay min sharig weelaas watuqiimu salaada oogaas waxyaaligii oo jinada kagalaay may rasuulka kadaray watuuti siyaasa azakaata siyaas malishasen watasilu raxima garaaban hariiriasale intaase jinaka jeeya kolkun untan hadii suubiyan hadama ila sheegi tawxiid iyo salaad iyo nayo zakiya la sheegi may nin dhiman arkaan lislaam lama dhiman xajki iyo nayo soonki fa facaluu waleri kolku fa idaa facaluu hadii falan dalika almadkuura madkuurkaas kaase falaan yani madkuurka may shahaadateenki iyo nayo salaadi i zakadiisa didasu fa facaluu dalika almadkuura kula hadii falaan oo atow bi qawlan kaana wahuwa shahaadatu walalakooyahayme walgoolay shahaadateen o ficlan ficli wa qawlan wahuwa salaatu o ficlan maxlan wahuwa zakaatu ah hadii intaasay sameeyaan casamuu dhooreen ey faxafidoo xifdiyan wamanacuu manciyan mini an hegeya oo manciyan eri rasuulka an hegeya oo dhooren dimaa'ahum safka dimaa'ihim dhiigsho inaana deedi oo dhooren dagaalkii ku kureebey tawxiidka ba hadii lakuhelo salaadiba lakuhelo muslimiintka darsinyino zakadi dhiibayan hadii maalku waajibti ma bes markaasay safa yani wa kay asamu dhoolen minangay dimaahum safka dimaahim dhiigood gubawshe oo dhoolen dhiigsho madeediyaw falaa yaxilu safku dimaahim wa dhiigood ini la gubo mabinaw walaa yani waamwaalahum waakda amwaalihim maalsho gaadawshena oo dhoolen wa ilaa bixaqi lislaami islaamka xag shay laka gaadawma islaamka xag shay maylan lajeede hadii lankan lang usoo muslim ay lang muslim e kala dilo wala gobol wal dile hadii lankan muslim eya zino oo xaaram etala kureebi guuranti mari markaasu bacda zanag nagadoon wala gobla shiidalakadile hadi lang muslime maalshay badbaadi waayo maalshay hadoon galantalakagooye wal al walimaaleisudili walku gaade yani saasalanjeed xaqulislaam ilaa bixaqilislam islaamka abshay maahin hadii la alla afkan islaamki kahadalahayaan salaadi tukadaaya oo sion walhonka jartoon wa xisaabuhum xisaabu nnaasi dadka oo cala llahi tacaala ilahay korshay ahaati ay amru saraainihim tiryaalkood aranti o mawkulun lah lilahi ilahay lantala saarde wamufawalun ilay ilalahi a yani anana ona nucaamiluhum la dhagamaan bixasabi daahiri daahirkan sida waafaqsan iya kala dhagamaan fanaxkumu biislaami ma ogmiyaan hadii marba salaadahayan soomayan tawxiidkaadle wanajri dareeriyaan aleyhi muktalahu muktala islam islaamka walisheenay korsho ka dareeriyaan dad muslimiin awaraan hadii o kolku korun sheegahayaan tawxiidkas iyo nayo salaadasi soonkas dhabko eta run sheegahayaan markaas adkalahum allahu tacaala aljanata geliye wain kanuu kaadibiin hadii ayina isaabto ilaahyle fahum min jumlati lmunaafiqiina nagdaaya markaas fi daraki lasfali min annaari nagdaaya fi lmakaani lasfal makaan hoosay oo mina wahuwa qacruha naarta salshawamila galaaya hadii tawxiidkina ka hadlaaya salaadina tukadahan zakadi dhiibaayan waana hoosnan jarne gaalo hoos koyin maha munaafiqiina nagdaayan fi daraki lasfal iya nagdaayan wa xadiiskan kan imay bu xadiis cadiim aho eh, mushtamilun shamliyaayo calaa muhimaati qawaacid diin diinka asaasiyaalshay waxyaalahooda muhimka korshay shamliya rawamayura adis albukaari wa muslimu awri fi kitaab limaan hadda ma sheegna rasuulka sala allahu alayhi wasalam arkaan lislaam shangahayana soonki ma sheegna xajina mas sheegna ma in sheeg waay yoon miilnakijaraan sadiidin ladegaalmer lankidid tawxiidka lankidid ladegaalme rasulka sala allahu alay slam ilaa tawxiidkaas ku dhiraw salaada lankidiidon ladegaalame zakad lanki diiwad la dagaal masadidas dagaala lakiri laama soonki iyonayo xajki aawe may korta leere soonki xajki waktigaas ma mal farl amanta rasuulka hadalkan ka hadlaay oo inti ana dadka la dagaalam xataa yashhadu an laa ilaha ila allah yani wahay wa hataa yuqimu salaat wayutu zakat marki lalahay ma mal farl weelne xajki soonka mal farl weel wala rasuulkan kadaro waay to walka jawaabi may kale lka jawaabay rasuulkan sheego waay lamadaas walaha soonki xajka may weeley yani lamadaas kutabawsho malang la degaalama ofka mayn soomuat ofka malan dila wal tacdireley yani saaso xajkan isu taraafeley bu sanadkan ad oo maalheley ki waajibi hoob yani in hajin koley horta walakiley sanadka dembe hoob maalki oo dhamaad walki lahaadeley walakiley taraafo sanadkan hoob welway sanadka dembe adana weelasle walkao fadeeley markas daaiman walkao fadeeley taraafo kalkun sidi salaadi o duur wakti sheelin dhaafsiyaan oo kalma eh xajki yani sanadko dembe ho xajido dhong laakin sanadka horiya faylamay wali maalkin walcaari ho aad galantaki jarawma e bara demko baaba hajina waajibe waan adin anwalna dhiko miso dhatama dhimat kol amanti k sanadki ki waajibo isku hajid fayle laakin sanadka lahoob hajidon ansaxeele kolkan reed wala usla dagaal minayo wa soonka wala nis gaabele ma mal dagaalama langmayn sooma aytimalan dilaaw yani saas soonka lanki kuta wala xebisele dacaamka i sharaabka leli kureebey belswalku ama fadilen kureebey adina gaajo gaajoysanawaliley walma amas yani hooba soomwaytsasaasar kaabise taraa kaxajkana taraaka bu lamadaas kolkan walaalanka darawaay saaso al sheeg hal xadisu taasico xadiiskii sagaalaad yani waa kay masalan xadiiskii sagaalad ahe xadisu taasi xadiiskii sagaalad may balk waramey su-aal badnaan iya la reebay xadiiska mayk waramey su-aal badnaan iyona yow diin yani diinta ka adkaashadiye lamadaas xadiidka lan ku hadle an abi hurayrata abi hurayr mayl kuri cabdiraman bin sakri nagaisha dheerahay radi allahu canhu qaala abu hurayr inka gooli samictu may dheegey rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha dheeriya goolo rasuulka halka goola ma walaagi nahayton reeb ku kum isinsiinku reeb canhu amamaagaheshasiinku reeb fajtanibu kufogaadaw maagaas wamaagi amarton amro kum isin bibi maamaasan amron faatulukoya minhu mimamaagaheshe ma stadactum wali awoodaan fa inamaa inkalmahane ahlaka ma hilaagay aladina kuwi min istakaruu min qablikum hortin sugnaaden ma hilaafdey kasratu masaa'ilihim su-aal badnaantiyo wakhtilaafuhum hadan khilaafowkoodiyo hilaafde calaa anbiyaaihim anbiyaai ladina ladinkaas ambiyadood khilaafo jareen rawa mayure xadiska albukaariy wa muslimu can abi hurayrata abi hurayra may balkuriyay magaashayna cabdiraحman bin sakrlai radi allahu taala canhu sababu takniyatihi biabi hurayra sababta hadda abi hurayra lankakuni weli walal wali oonewli wuri usulka waay mayray kuntu axmilu yawma maalintoo mahumbaarey hiratan yaanyurtoo ah fiikum mi faraginka jarkiyari fara-aani nabiyu nabaga yaragi sala allahu alayh wasalam faqaala nabiy ma eray ma haadi may yaanyurto intakinga jar fakultu ma er hiratun haadi hiratun aha yaanyurtow faqaala nabiyu limayngar ya aba hurayra yaanyurti aabaheedo sa yari mana meelaka koyteley mana yani magaashi hadda musanifka mayninka tilmaamey cabduraxmaan iniyay wasmu abihina sakary huwa saxiih waay kaasa waana saxiix min aqwaalin katiira ilaa soddon gool oo kale sheegay magaashi laiska khilaafo waana kaana saxiixsan wa abi hurayra madini koy sanadki todobaadoo rasuulka ba khaybara roogo koy mee kaasa meelo yani rasuulka oo khaybara jar madiina roogna khaybara jaro khaybaradi la furiyaan koy meela bahi meela rasuulka ganyaashe ka islaami rasuulka laazimi laazimo oo taam eh ya laazimi us cilmo fadaw rasuulka cilmo kubaroy leey marki de may nagday aktar saxaabati riwaaya asxaabta lankanka riwaaya badan biijmaaci culamaa culamada dhon sida swaaflankan badan yani yanagadi may weriyey lisheegay isulaka weriyey shan bo yani waa kay shan kun iyo nayaw saddex boqol iyo nayaw yani waa kay todobaatan iyo afar xadiis oo kale sharee isweriye ma er jaray h wa kaana yaqul abu hurayra ma er jaray hadda hadi ahaadiistan hadda abi hurayra hadiisa badnaa weriye latin walba marka jeedo eryan wali dari wali kale oo ahaadiis ay jiraan inama xadastu binisbi alaxaadiis alati acrifuha wari axaadiis yan kastaw niskooleysi sheegyer niska kale yani waa kaarsinya jeebka inkajaranarihan hadi niskooley sarijari mana meelkalema erjaraya loo wal al wali xadiise ana kastaw ana sheega fadi oo rasuulka kudhegi ana sheega fadi goortun ba lagooyi fadider mana goortun rab lasii fadi maanaa manlijeedi axaadiis may jaraana fitanti waramaayano yani waa ka ilen rasuulka walba fitan ilaa yawm alqiyaama dhiyaayan kusheekoy hataa yani fitna kasta lanki imaam ang in jaamiyaha qabiilkii kudhaladi magaashi rasuulka sheegay sal allahu alay wasalam asaabta gaartood kasaa abi hurayra reer meer oo fitantiaadiisaas warmo hibilow lantoosan me an iska erag goortaba rabloosi eri mana kolka axaadiis far badan a jiran eri mana hada walionayo sin sheegi walyarniskoolay sa eri jari abi hurayra hadis badan ahay qaala may kagole abi hurayra samictu rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam mayna sheegay may leya axaadiista mala axaadiista fara badan kabadadina may sheegay snaftis meere kuntu agsara kuntu an akar min majalisati rasuuli lahi sala lahu ala salam ilahay rasul sha lafadheedo shanun badiyaaye waanahu ana nabiya xadathana nin sheeko yoma rasuulka maalinto nin sheekoy faqaala mere man yabsud yani thawbaho man yabsud ay fisade thawbahu xata afruga si an shibo min xadii hata afruga min xadiidi ilaa xadiidki an kufaaru nagdaaw ay ay karshay fisade ma yani hataa yaqdiya hataa yaqbila si on yani wa kay saas uma yaqbilahu laabade wari man yabsud ay fidiye thawba thawba mangmanka thoobshay fislawkeew xataa afruga ilaan kufaru nagdaw min xadiisi uma yakbila laabadaw thoobshay fa inahu shaniye laysa yansa laysa huwa man kusuge mahaadayo yansaa shay an samicahu minni abadan hatu kabacdu liodhegi mahelmaamayo rasuulka maalintolanki karshay geeka fisad inti an hadiska dhamaaya hadhowti hadhowti marki an hadiska dhamaaya karshay laabado kabacd wal alwalian odhegi mahelmaamayo bes karkee fisadiyari mise garbasaar kee fisadi rasuulka nin sheekoy maie sheekadii rasuulka dhamahayn laabadiyari mana fawalahi akadhaarda ma nasitu shaya samictu minhu eri maalintaasa kubilaab wal ano rasuulka dheegi o hilmaama majarer yani wa ki imaam radia allahu canhu ma inhaada jaray abu hurayra raisun liahli sufa dadku ahlu sufa leraay rasuulka masjidka sala allahu alayhi wasalam gidaalsey dersado kayaali dad fakiirin endumaaye muhaajiriinta fakiirintooda endumamaaye yani wa ka dadkiyo e oo hataa fakiirnimadiyo dhar oo hataa curudi asloma walkalan kaba jarn rasuulka lafadeeda jiray wehilsadaaye unto a jira aminkisa oo kale yani waa kay aminki ah, shalgiibiyaaye dadkoona ciidan meelan diraaye yani saas ahaayeen asxaabtase madaan haada jari ahlusufaya mada abi hurayran haada jari a qaala abu hurayr may kagoolay samictu dheegi rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam yagolo rasuulka halka goolaw iya dheegi yani waa kay rasuulka o leya dheegiya sala allahu alayhi wasalam ahe ahe yagolo halka goola abi hurayr abi hurayra kasaas yos wala ku sheega sheeku yahay manaaqibkis fiiri wa min fadaailihi radia taala canhu fadaa'ilis may kumid ha yani wa kay kana yastakfir llaha tacaala ilahiya dhaafatin inda laba jare abi hurayra wayata yani wayatuubu ilayh ila llahi kula yawmin ithnay cashara alfa mara tumun in lama kontookiye astakfirlah yani wa kay markaas eraay akiyaayo waqiila may laray kana law liabi hurayra abi hurayre may lahada jaray aydn kaydon hadago fihi fi lkaydi hadaga yani waa kayd hadis yani alfa cugdatin lama kungna gudkusaguyin manaa hadago kolay waktigaas alaanatabiya ma makasaane reed hadaga yani waa kay masalan maswabsidi hadago dheer oo lama kungna gud eh yak wardiyahay falaa yanaamu hataa yusabixa bihi bilkaydi liilinkaasa katasbixsadaa lay nagud eh nagudunko lama wala katarsade taasa waala jari manaa may li sheegay anahu kana huwa wamraatu wakhaadimatu abi hurayra iyo zawjadiis i odoomayt dankeedeegasaba khaadimkeba hamiinka iskarbiyaansedukumeel us afar sac hore tukude markaasa zawjadii hakiyayen afar sac tukdaas haddana zawjadii i lamadiyo may hadana hakiyaayana may hakiyaasa zawjadi yen khaadimki hakiyasusuna afar sac tukude macnaha ay yani saasa cibaadadiis idisna cibaad lan hamin kasta waa min walka cibaadasday lang eedanteed ala abi hurayra radi allahu taala canhu may baliya rees qaala abu hurayra may kagolay samictu rasuul allahi adheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka alkagool adheegi ma walaagi nahaytu ana reebakum isin sinku reeb ey manactukum ana sinku manci canhu canmaa maagi heshe sinku reeb reebow kaasoy lamin lamin agade reebow wala rasuulka reebow lamin gibsmayn sala allahu alay wasalam shay xaaram e eh, gibaham iyoonayaw shay kiraahiya lamadaaso wali anasin kureeba bacdu mitaal laa tucadibu bicadaab illaahi oo kale ilahay cadaabshay walan ka adhaabtan dab walan ka adhaabtan leri oo kale wali anasin kureeba mis kiraahina nagadaaya laa taakulu lbasal anaya rasuulka kiraahiyu ye laa taakulun anten annaya albasal anaya basal erangen anten i rasuulka iraahi sala allahu alayh wasalam nahiy kiraahiya laa taakulu bishimaali bid walanka anten hangna kiraahiyu yoon adwal alwalibana sinkureeb xaaramlay haadana wala sinkureebi kiraahilay haadana ba fajtanibu ka dhowrsadah magasoy ahe ijcaluhu weela fi janibin dhina weela wali sinkureeb watabaacaduu canhu kufogaada walayo way fadacuhu kutaba eraasona jir fajtanibu boos fadacuhu eraas ay utruku kutaba hatman waayo wali xaaram eh nadban kutaba wali kiraahi maana ahe yani fataariku bacli lmanhiyaat waxyaalihi la reebi baclusho lanka kutaba baclana sameeya laa yucad mumtasila ki fartoonadi mal eraw kaas bal yakunu haade murtakib alxaraami xaramki koromsadaw caasian ay haade wa murtakib makruhi shay makruh eh lanki koromsadawna may haade isuna mukhaalifanga nagade ley mana ay mukhaalif iyo haade ley masalan laakin may dhii korte kan la reebi mar markoo daruuro ahaan binaawata dhii korto masalan hadi bakti in ila amwalxaribi dhibaato hoob koytoon kaaslilmaytati lilmudari lankin hoob gaajidinahayto baktiga isku aame amrada dhamawshe yani wa kay cinda alikrah kamra dhamawshe xaaramo wal reebi laakin oo dhibaato koyto laki ikrahon afka lagulafeedo lakagulaamiyon yani wa kay saas oo kale markaas subinawata dhii korto wal ilan may bada muweelne walki ikrahay mismee lankiya may waaye wa lugmi kiriti oo kale kuusao yani dhunkan kirimi walka moodiyon waayo waab dhimadahay ba walka moodi oo ka dareeriyo hoos ndiji ya waay dhimadahay kolkun aldaruuratu tubic lmacduuraat walkal hoob waay amrad yani kagudbi taasay yani waa kay dhimalelilay markaas shay hoaan mubaax daruuro daraadiy masala kalku wal alwali ana siin kureebo oo xaarame miskraahi eh fajtanibu kufogaada humaagasoy kufogaada wamaagi amartu an amurakum isin sin amar bi bima maag ey dalabtu ana siin kudalbad min minkum isin dalaba wujubin wa waajib ahaan siin kudalbad mise sun ahaan walaan weeda san ero waana waajibe sada yani waa kay masalan iltazimu li sita khisaalen hadii hela ok li walaad in laazima ukfulwa rasuulka inkafaalgaada lian sita khisaalen shan ar li armood akful lakum aljanaas inkafaalgaaday amarkaas amrulwujub okal niila maylere wamaa hiya meedka shantani inkafaalgaadas shantad n unu kafaalgaadano unu laazimaan oo adina dhowti jinin inkafaalgaadas maele asalaatu wa iri rasuulka sala lahu alay slam salaat wazakaatu zaka ay alitiyaan bihima lamadaas ini lakoytan i wlmanatu amana amanana sadew yeel yani tawfiyatuha amanada ini lang oobsadlmustaxigiya dadkimadudem i walfarju farjid yaani zinalka dhoro walbadnu ololada yaana xaram langirin walisaan lisaanka sun alxaram kilaahiya lan kaadalna ey mancuhum an lxarami sadil farjigi badnagi lisaanki lakureebo xaram lakureeb tan hadi wali oonaya waajib aw wamaagi amartu an amrakum isinsan amr b bimama san amr oo wujub ahaan sin amr tan oo kale kumide bacdmitalbadyin o oh, yani amartu an amro kumisinsan amro nadban eyon amru nadbe may kumidaha amru nadb iksaro dikra almawti oo oh, xadiis karayo iksaro badya markaas amru nadbu dikra almawti mood xasuusadaw shay badya maywel fa inahu ina dikra almawt mood xasuusadaw shay yumxisu yani waa kay zuuliyey adunuuba dunuuba zuuli e yuziluha aha wayasadu dada daahidiyey fi dunya fain dakartum hadii xasuusatan ho mood cinda alghinaa tanaadnama deed hadama dudumiyey wain dakartum hadii onayow yani asuustanwalmot cinda alfakri arlaakum bicayshikum nololingasinkasaadlageliye amarkaasna amrunadbilere kol amarkana lamingisne wujub iyonay suno wamaagi amarto an amrokum isinsan amar yani ala sabiili lwujub sinku amr o ala sabiili nada sin amro yani wa kayfatulakoya fafcaluu fala minhu min alamri amarkaasashe lakoya ma stadactum wali awoodan lakoya ey ma adagtum wagadartum caleyhi wali waajibe waajibnimo lakoya wali sunena sunanimo sunisinka taalakoya wa wamisdaaguho wamisdaagu dalika qawluhu tacaala ilahay golshiyan rumaaye oo eray alla subxaana wataala fataqu llaha ma stadactum fataqu llaha ilahay koobsada ma stadactum ligawlihi tan may cadaayase ligawlihi taala fi laayati lukra itaqu llaha xaqa tugaatira yani ilahay koobsada a obsidiis oo xaqe rumaaye yani obsidiis oo xaqe ilahay koobsada wal id xaqu tugaati may bua imtisaalu amrilaahi ilahay markay la foorsado waijtinaabu nahyi ala wali reebin lakureebtoomu rasuulka sala allahu alayhi wasalam ma amarna alla subxaana watacaala walam yamur allahu subxaana watacaala ma amarna ila bilmustadaaci kola woodalay wala woodala ilahay daamari gawli taalaan dalila laa yukalifu llahu nafsan ilaa wasaa ilaah ilahay makalifaw naf ilaa awoodkeeda daakaraankeeda maahin ilahay aykalmay ka gori wamaa jacala ilahay mawaalin calaykum korkin fi diin min xarajin cariiri mawaalin yani taas oo kale kumid e kolka mayl kufaaidaysadey hada fatagulaha ma stadactum laa kufaaidaysadey iyo xadiidkan oo fata yani faatuu minhu ma stadactum rasulka waliana walianasan amro wali awoodin lakooya mayl kufaa'idaysade hadi lanka ma'muurkiisu la amri baclo kumid e ku caajizo ki us awoodi makudhiyaalilay bal kan us awood lakooyala ahe kan us lakooyala hadalkaas may kadhikinya macnaa qawl fuqahaa fuqahada qoolkoodi macno kumid e ooyo kahadle yakadhikiyi ina almaysura laa yaskudu bilmacsuri raaya kan fudeedke makadhiyaw kan uleyskee maka makadhiyaw macnaha masalan makadhig zekadii oo kale dagarsoonka kagobay lanka adi ku caajizo fidridii dagarsoonshe oo afarti shoodood hay ku caajiz wali awoodo lakooye afar shoodood awoodu waayey lama lay awoodo maaha lamada dhiibe halintole awood galaasole awood maha wali kubadlen galaasole nagati galaasiya dhiibe masalan taasu fatagulaama sadaatum elkuso maysur liana almaysur laa yaskudu bilmacsuri hadii lanka kuaajiso hubnaashay baclo dhigosha weysidi kuaajiz mis masaxowki taymumki baclo kuaajiso ki mumkinka hayalkoye biyba magabto may gabte biyogo o wijida lay dhigaayan garanti mid gees hoob dhigan gaasyo dhamaadayan gedgaboysade meero kortiyoasuubiyaasort wijigi hadhig garanti mid geed biyoya kadhig dhamaaden maha kolku kabacdi gebgabisha way direed fataku laa ma stadactum wali ala awoodolo koesa cibaadahana saasa kaan saas hadii salaadi oo kale ad ku awoodu waayto sunun awoodu waay oo hadii sununto mashaqo kaheldaas oo an khushuuco korne salaadiba ilnsulun kutukda korna fidhi katukdaas fataqu laha ma stadactum faatuu minhu ma stadactum laksoodahay hadii ku aajisto fidhi ku aajistoon jiifa katukdaas hadii jiif ku aajistoon goorgooraan jiifadaas hadii yani rukuuc taamweelo korton sujuudi taamweelaas hadii awoodi waayton meraraas madagaka meraraas sujuudun afal min rukuuc kaweelaas hadii meerar ku aajiz ayton in ribo ka meeraraas hadii roboobi naftiyo ka aajiz yani ka awood ayton qalbigaa ka dareeriyaasanilay mana hadii carabki hirimo carabki hata dhagaago waayo hadalkila kuxabiso oo ad yani awoodo ayto hata carabki dhagaaji waayo arkaanu salaada qalbiga ka dareeriyaas inti caglaga babaagay salaadi saasaan wadaase faatu minhu mastadactum aka dareersadaas faatu lakooya ma minhu min alamri amarkayshe mastadactum wali awoodan lakooya wa yani sa rasuulka eli sala allahu alayhi wasalam may weley fa inama inkalmahane ahlaka may helaagay aladina kuwii may helaagay istaqaruu sugnaaden min qablikum hortin sugnaaden min alumam asaabiqa umadoogi hor may helaagay kasratu mas'alatihim kasratu masaa'ilihim mas'aliyaalkooda badashadiy iyo hilaagdi waay masalo oo may su aalo jaren ligayri xaajatin wadaruuratin a su-aali jaren masalo dan inka jarna daruurin hayne su-aali jaren mad adeegan su-aali jaren sida masalan boolsha oo kale nabiylaahi ciise may warsadeena hal yastadiicu rabuka an yunazila calayna maaidatan min asama o kale mad adeeg waayo an musuaala warsadaayn ir may layin rabiga awoode ini hoorudo nin kudiji samada nin kudiji o sifaylan kudhirin salin mana marki dam nabiylaahi ciise dalabi rabi shee ku dalabi malaaigtiyaha dijiidi hoorudii samadaa kudijiidi todoba moonfi oo saaranta todoba malaa saaranta lahandiji amen hoorudiyeedahay tiyaku amen dheregen cabdالlahi بن cabas radi aلlahu taala canهuma fi xadis mere unzilat lmaaidatu maaididi lahadiji min asama kubzan walaman yo et kalkun fa umiru may la amray ahan wal sinsheenay ama gee kasta masin kudhamaada so alaa yakunu khiyaanan samaytangal lam walaashay ku amoy wal nin keedisiten walaa yadakiru ligadin bara wal inin keedisitengal fakanu khiyaanina lamba laftoo lambabadko malaaye moonfado kugaado mirdhikoo sameeye wadakaru waana keediyen famusik yoon wal bedelay biradatan wakhanaazira kerkeryaali iyo daanjaryaali lan bedelyalia mana kalkun taski hor saas hilaag walashanime suaal badanaantasoy fa inamaa ahlaka ma hilaage iwa ka qawlihim lisayidina musa oka nabilaahi musa mengarena arina allaha jahra ilaahayna tusi tusiyaren foolku fool ayaana n aragno ilaahay faakadad may gobatay hum yo saacigatu yani wa kay saas wa suaali irabtiye naara gobati oosemaduka koyti iyo gubti macnaha iyo oolso oo kale kumid madoogior nao ambiyada warsada jareen udcu lanaa rabaka yubayin lanaa ma hiya raayin masala rabiga nin tug nin adeeye ahay markiyo la amray saado goorya le saado bese goorya saado leh kowdaano gooryangale fadaay muweelna mereena saado nin hal nin adeeyoy yani saasu ay ilaa ayi baqara bakara bakara weeren yani waa kay saaso markaasa adkaayen naftiyo ka adkaayen yoon walka adkaay man shadada shudida lere langala lanksub adkaayosun walka adkaaye yani sa o yoobon helo korna ya waydi len walaakinahum shadaduu cala anfusihim naftood ka adkaayeen bikatrati suaal can xaaliha yani saada saadasi inlahayan wasifatiha fashadad allahu tacaala caleyh ilahayna ka adkaay may lawile rajulko faqiir haaye reer banu israil datiyo ka jari yani iyo waa kay masalanba walaal shay ibnu akshe jiri ibnu akshe si dhahaloo fadaay markaasa jidatiska tuuri mana markaasa yani wa kay ha oo yani wa kay muse in sheegi nabilahi muse an sheegi muse dadaali kaatilkaaso yani yalin sheegi arinta yalin sheegi lankola dila inti halele markaasa dadaali si kaatilkaas lan faham yan dadaali rabi shee su-aali yani nin caddaay bes maylan waxyooda in allaha yaamurakum an tadbaxuu bakara le yani wa kay saaso bakaradi ku caajiseen naftiyo ka adkaayeen marki dembi yani saado oo yooban helaan ye mayli sheegay baqaradan tan e tilmaantan le lankoya lahay oo aawshay i aadis eed baaran hay aawshay i aadisna saadasle inkutaben oo tilmaantas le weladkan kan e manaha yani waa kay hamiinkasa dilmeelood an dhiibi jari salaatu leil leelko yani waa kay ha isku hunduri jari aminko hulus hunduraay hulusna yani wa kay tukudaay yani huluskoona aadis malishe oo kale fadheedi jari kadaali sheegay si baaran hay waa kooba barib yani waa kay reed hag ornyo gurudo jari ornyogasa gadaay walagasaka noola saadas bese adgu magabi marki dembe saadi idislakeli reed intaas bese qiimo fara badan e ya yani waa kay reed masala marki dem ngoyta yani waa kay saas kalkun yani waa kay waktilaafku ma badiyaan fa inama ahlaka ma hilaagay aladina kuwii min qablikum hortin haadeen kasratu sua masaailihim su-aaliyaalkooda badashadiyo hilaagdi i waktilaafuhum hilaagdi cala anbiyaaihim khilaafa jiran hadan wahalaka ma hilaagay hum yo ikhtilaafuhum miga kadafan khilaafawkood oo cala anbiyaihim khilaafayan ay isyaanihim caleyh ambiyada kacaasi jiran saasa hilaagdi isina kolka yani saas n weelena yani mayliliahan walal walinasin amro lukooya walianasin kureebon kureebtooma sa rasuulka eli sala allahu alay wasalam xadiiskan kan may kumidaya min jawaamic lkalimiya kumidaya qaacida cadiime fi min qawaacid diin kumida xadiiska may kasuguna ishaaro oo rasuulka rahawsha ini waajib amarka ini lang hingaansamo na waajib wali axkaame oo rasuulka lakoy lang hingaansamo lankoorkoi kor mana hawamayuray xadiiska albukaari wa muslim ya weri alxadiis alcaashiro xadiiska tomonaad can abi hurayrata radi allahu taala canhu abi hurayra malikuriya gaala abu hurayra ninka goolay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shemay ka goolay ina allaha tacaala ilaahay dayibon alihi dhiibe waay laa yaqbalhu alama aqbalaw ilaa dayiba shay dhiiba la ilahay aqbale wa وain allaha taala ilahy amarahu almaymary almuminiina muminiinta maymary bima amri amarahu an amray bi bima almursaliina mursaliinta amri faqal allahu caza wajal ilahay may ka gore ya ayuha rusul rusulneeyo kuluu ama min adayibaati xalaal heshe ku ama dhiibka heshe ku ama wacmalu ana acmal falaa saalixan acmalan saalixan camal soobogna camal falaa sa ilahay ariwa muminiintana saasay lakala hadli waqaala allahu tacaala jala shano ilahay may ka goole ya ayuha aladina aamanu kuy alinawramaayano yani kulo ama min dayibaati maagi dhiibyaalshay ku ama razakna erzangnay kumisinsin erzan washkuru in shukriya marki nicmadaas antan bacdisha in shukriya lilah ilah in shukriya in kuntum adiyatin tacbuduna ku caabuda iya iyaaya in kuntum iyahu iyahu yani wa kaela tacbuduna ku caabuda adiyatin uma dakara nabiyu nabag may husay sala allahu alayhi wasalama arajula rajul yahuse rajulkaas oo yudilu dheerayo asafara safar dheerayaw rajulkaas oo ashcasa adban akbara busoysan yamudu tegaw yaday yaday rajul rajulka ganyaasha ila samaan tegaw yaqulu kagolaw ya rabbi ya rabbi ya rabbi kagolaw wamadcum walhaal ana madcamahu madcam rajul rajulka dacaamshay xaraamun haramey wamashrabahu mashraba rajul rajulka sharaabshayna xaraamunay wamalbasahu malbasa rajul rajulka libaasayn xaraamunay wagudiya huwa rajulka yani lagoodiyay bilxaraami xaram lakagoodi faanay kayfa sabeeba yustajaab lah lirajul rajulkaasay lang ajiibe malang ajiiba sawaamay ure adis muslim imaamu muslim iyo wari raximah llah an abi hurairata radi allahu taala canhu qaala abu hurayra may ka goole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may ka goole ina allaha tacaala ilaahey dayibun alihi dhiibe munazahun alihi luhufay la dahiri wa an inaqaaisi nuqsaami aladon lakudahiri wamuqadasun can laafaati walcuyuubi aafiyaale iyo eebyaalaha lilkudahira dayibe dhiibe waa ilahay laa yaqbal llahu tacaala ilahay ma akbala ilaa dayiban ilaa shayan la yakbale shaygaasoo dayiban dhiibe camalka la suubiyaa goolka la kahadlaa maalka la dhiiba wal dhiiba la ilahay akbale wa laa yaqbal llahu tacaala ma akbala shayan min aqwaali lcabdi adoonka gooliyaalshe wa min acmaali lcabdi adoonka acmaalise wa amwaalihi amwaali lcabdi ma akbala ilaa ma kana wali haaday dayiban dhiib haadi ay xasanan haadi khaaliyan khaalak haaday min almufsidaati waxyaala fasaadiya walmuxaramaati khaalku hal qaala lahu tacaala ilahay aayad kalimay ka gola ilayh ilalahiya yascadu kore alkalimu kalimiyaal adayibu dhibe kalimo wanaagsan ay alxasana ah. laa ilaha ila allahu iyo oo kale walcamalu saalix amal soo dugna yarfachu ilahay yani akbare korwele e yakbalu ilahay akbare wayusiibu caleyhi meel kalen ilahay may ka golay aayad kale faman kana lanki yarju rajeeyo dhigaa rabi rabi shayli kulon shay rajeeyo falyacmal yacmal falo amal amal falo camalkaasoo saalixa meel kale alla subxaana wataala may ka gole walaa tayamamu iningasaden alkhabisa kan hun minhu mima tunfiquna kan isin nafaqeesan tunfiquna yani tunfiquna minhu mima magasha kunafaqe walaysin kunafaqeesan wala iningasaden laa yaqbal llahu ila dayiban tila fain allaha taala ilahay dayiban waay laa yaqbalhu alama aqbala ila dayiban shay diba la aqbale wa may cabdالlahi بن cabas radi allahu canhuma maylaha kuriye anahu qaala mer cabdulahi man iktasaba maalan xaraaman lang ali lanki kasbado maal xaarame kasbad yani watasadaga bihi bilmaal maalki xaaramki sadagay lam yuqbal minhu miman mankisi malku akbala waay oo sadaga xaaram malku akbala waay dhiiba ilahay akbale manaa abi hurayran xadiis kale man kasaba mere xadis marfuuci rasuulkas wuri man kasaba maalan xaraama lang ali lanki maal xaarame kasabo fatasadaga bihi bilmaali lam yakun lahu fihi ajrun ajar man hadaw wakana ismun caleyhi dambishanusi warku saaranyi sufyaan thawri radi allahu tacaala canhu meeraysun man anfaqa min alxaraami xaram lanki ku nafaqe fi daacat illahi ka nafaqe kaana may lamid nagday kamanga lamid nagde dahara tawba soob daahiriyey bilbawli kaada ka daahiri saasa lamid nagde wa yani maal ye oo xaaram e nafaqeeyahay jihada ka dhiibe ley maal xaaram e dhiibe masaajida ka dhise ley maal xaaram e eelka godee ley mana heera kasuubiyel waana xaaram walaal may lamid ay ko lan dhar daahiriye eray waana kaadalay ka daahiri fasaad fasaadka darlayma taas oo kale lamid nagda yani tasadaq sadaqeeyo taas oo kale may lakahadey shay shubaka jarta shay shubaka jarta la sadaqeeyon kilaahi waaya lilay mana dacaam radi e hun la sadaqeeyon yan kilaahiyu kal xabil qadiimi oo kale xabil qadiime qadiimi eraan zalak walani arabsan qadiimi eraan mana yani habadoonayo qadiime ho qadiime lan sadaqeeyo oo kale iyo habad oo su suus galay oo huunu dhawyeen yani waa kay taas oo kale mala gola alla subxaana wataala aayad kalmay ka goolay lan tanaalu lbira samafal madeerasan asawaab alkamil madeerasan hataa tunfigo ilah isin kunafageesan mima min bacdi maagi bacda faxibulasin jela ey tatasadagu kusadageesan min axabi amwaalikum maalkin kan linjeelan badinyin ila sadagey saas dartiye cabdullaahi bin cumar asxaabu rasuul may bu ahaa aayaadka iyo xadiisa eedan ka dhagmaayen may sadagayi jiray ler sokora sadagayi jiray sokor markaasa ma ini uibhu jeela raay mana walana sadagaya jeel wal jeelin saasagaya kalku dhiimalarneha jeelaasa korta saasaan dhiibasa jir wa in allaha kalku wal dayib elifaday mana in allaha laa yakbalo ma akbalo ilaa dayiban shay dhiib la akbala ilaahay oo ne walaaleho dhiib eho wanaagsan la akbala ma qadiimiyo waxyaalaho ilahay ma akbalo ama walxarame ma akbalo wain allaha tacaala ilaahay amarahu alama yakbale amarama amarahuwa alla may amray almuminiina muminiinta ma amray bimaagi amri amar allahu taala ilahay amray bi bimaag almursaliina mursaliinta mri alla subxaana watacaala khidaabka may kasimay mu'miniinta i mursaliintaba sidoodhay walang amri lamadi amarso soodhay kuheli oo may xalaal ini aman lamadaba waa ko mu'miniinta rasul ka bilaaw faqaala lahu tacaala ilahay may kagolay ya ayuha rusul rusulneyo kuluu ama min aayibaati min alxalaali xalaalishe ku ama aamawkin walxalaalay haado cibaadadin maqbula nagdaas wacmal wacmal falaadan saalian amalan saalian amal suuban amal fala ser ilahay so salisada mal amarni ha muminiintina silm qaal lahu taala ilahay iminka golay ya ayuha aladina aamanu kuy alin awrumayno kulu isingna ama min dayibaati maagi xalaalisku ama min xalaali maagi xalaalisku ama fasaknaa un erzaagnay kum isin sinka erzaagni a isin ma awood ba awood isinkashandhatang ma leh un isinka erzaagnay haddana halaalku ama sa ilaha mana ay min xalaali ma khalaqnaaku walin abuurnay nafcan lakum isin sin abuurni a wasumi alalaal halaalmay lerig dayiban aleri may liana shaarica waa dayabahu shaaricga dhiibka weli mana wain lam yastalidhu kofka habay macaansanay shaygan halaalbaho ay si kasta gareeran haado halaalbaho ay ma bes dayib lay mana xaaramtana si kasta halman macaansado lanka aakilke si kasta macaansado ho igaablay dadeesiyaas mudirlay wa mudirlay wa imam shaafic radi allahu tacaala canhu bool shay may kumid haya adayib lmustaladu ahay araada b almusaladu sharan aayibu dayib meeray almusaladu kan lamacaansada waay dhiib xalaal e xalaal maylare wal lamacaansado macaansado kumayling najeed afkala kumacaansade ma shareecada wali macaansadaasu mana ma dareenka kida ma eh may weley wala macaansadaayo waana eed xaaraman e jiran alaa taraa ma aragaaso ana laxma alkhinsiiri kerkerig i doonfaarki libshay ladiidun ki mayo dada jeel mayin eedan jeelin dadka bersey laakin se wahuwa xaraam waa ijmaaca kalku aayib mustald aayib almustalad markadi ley shareecada yakmayo afka kiga ma eh afka kiga gareerka hade wala hadi fada sibir hada firib sibir afka hoobka daarka ma eedan gareeri laakin ama may ma may laakin halaalo shareecada halaalka welay saasa ka maya liley mana kerkeri hilibsayna afka saar may laakin shareecada haram ku hertay xaaramu mana mamaya liley mana kolka yani wa kay wahay dhiib xalaale ah ma walinsinka elzaagni oo dhiib e oo manaha shareecada xalaalka e langlajeed kaasay amari ah alla subxaana watacaala muminiinta lakhidaabi lamadi lamaba muminiinta iyo nayo mursaliinta saasa kala khidaabi markaasa qaala abu hurayra abu hurayra may kagoolay xadiiska inta daba gobday ahay abi hurayra radi allahu tacaala canhu yani waa kay saas ma uma dakara nabiy nabi husi sala allahu alay wasalam arajul an rajul arajul rajul ya sheegi rajul ya sheegi yudiil huwa rajulka dheereeya asafara safarka dheereeya rajul oo safarka eedan dheer safar daaci ka jar xajiya ka jar jihaada ka jar silaturaxim garaabhariidiyo ka safraa rajulkaas oo ashcasa adban wasak ljasad jasadki wasakaysan mutalabida shacri tintis iskadhidhegdi liqilati tacahudihi bilgusli wtasriji shanla saliidlaka shanlea male walaka dhiga gaboya lakagoboya male saas darteed adbano isnong adban rajulkaas oo akbara busaysan asaaba alkubara bus asiibti yani bacda wasfihi bima takadama yani wa kay horaamay laka tilmaamay wasakuljasad yani adban ale hadana busaysan ale jasadkee busaysan asaaba alkubaaru wa jasadahu wasawba wasiib xataa gayara lawnahuma mudug shay doorsoonsanyi karshay doorsoonsanyi eedan busaysan rajulkaasoo yamudu teegaaw yaden yaday rajul rajulka yaden shay teegaaw yamudu xaalo a jumladaas wal xaalo e eh? yamudu haal teegaw rajulkaas min damiiri ashcataana ku haalo eh? yaden yaday rajul teegaw mismesifu aha rajulkaasoo yamudu huwa rajulka teegaw yaden yaday rajul teegaw e yarfachumaa ganyaa koron ila samaa ilaa jihati samaa samadijeedian teegaw oo ganya marki ilaahay la toogaw ganya koralan gaadaysalan teegay walan weelaw may ku aha asama qiblat ducaay l yani samadamaybua duaado gibladiya marka ilahay lasuga gonya sal sa hada yani asalaatu alkacbatu qiblat lisalaati wa kacbada maybua salaada gibladiya marki salaada tukada unta afkama laediya giblada afka laediya maha marka ilahay lasuga gonya yani samada laediya asama qiblat ducaay duaado gibladiya mana kolka yani yamudu teegaw ilaa jihati samaan teegaw daaciyan mutaladidan ilahy tugay ilahi inta la ruuxsini gaailan haalka goolow ya rabbi rabihayow acdinii kada ya rabbi rabihayow asrif canaa kada ilaahu shartan oo reeb ilahu khayrkanisaleyman wa wahay wamacama walhaal ana macamaw madcamal axadi xadki dacaamshay madcuum shay maakul shayna xaraamun harami wamashraba walhaal ana mashrabaw mashraba laxadi xadka mashruub shay sharaab shayna xaraamun i wamalbasa walhaal ana malbasaw malbasa laxadi axadki rajulki sugahay milaashayna xaraamun i mana welib wakudiya huwa rajulka ilaha barbaariya bilxaraami xaram ilaha ka barbaari walmacnaa maybwa wa kana gadauhu guudintis xaraaman ahay xaala sigari ilaha kubilaaw xaaram leb hagududa kolka saaso lansada eh oo xaaladan hada kasugunyi lankan xaalad oo do-aadis la akbalo lahaayo may weli musaafir walel may inkasasarsanyaa daacad ilahay jihaad aj silaturaaxima ka jar haddana rafaad meeli musaafir deera iya deersanyi haddana rabi shee megan galay ganyaan toog intoogada in ganyaan korga ilaaho ay deera laakin go-aadis may lang aqbalo waayo lanka musaafir obside lanka musaafirka e oo dhibaatadaas xaaladaas ka jar oo rabi shay toogay haddana yaa rabbi yaa rabbi badi ilaahay do-aadis aqbale laakin kan do-aadis mal aqbalna may lang aqbalo waayo dhacaam shee haram nagadi sharaab shee haram nagadi libaas haram nagadi meelus bari galaw hirgalaa haram nagati kusudhon baharama laka kediya faana yustajaabu lakudabglid fakayfa sidee ba yustajaabu lah lirajuli rajulka usalan ajiibe istifam istibcaad al ire mal ajiibo yabcudu may foga liman hadi sifatu lang ana lanki sifadiisa t tan wahadi wahada xaaluhu ey may foga an yujaaba ducaauho ducadiis inala ajiiba mal ajiiba laylanki sida xaaladiisa ta tilmaantis ta xaaram lay makagozaay mal agwalaali lay mana yani saas way ahe kolkan reed yani saas may balanbaahanya shaygaas xaaramtaas eh lukudhoolsado lanbaahanya may welay ducaadis malag balaali laylanka ducaa mustajaabu dacwa managdaw mana ahe xadiid kale mahe or horey rasuulka sala allahu alayhi wasalam lanka warsad sacd bin abi waqaas rasuulka maersaday ilaahay intogeedi ilaahay ini wel mustajaaba dacwa ilahay rasuulkiisiyo ilaahay intooga ho ini ducaaday mustajaabu dacwa iyo weelo walba anatoog ilaahay sii rasuulka sala allahu alayh wasalam erey asacbin ogokaasa mustajaab daw nagatafadaas ha adib halaalkuweel macamaka dacaamka takun haadase mustajaaba dacwa haadase dacwadiis koola jiiba aatafadaase ha dacaamka halaalkuweele waladi nafsi nafsu muxamadin biyadihi ina alcabda odoon la yakdifu allukmata alxaraama wa fi jawfi kadide kuuskoo haarame ololidis kadide ma yataqabalu yani wa kay allan agbalaan minhu min alcabdi n agbalaan arbaciina yooman reed n agbalaan وayuma cabdin odoon kastoo nabata lamu ilibshay dhalado min suxtin haaramashay kudhaladoon fa naar wlaadi naara owlan ewa yani saabso may kale xadiiska la ororay bacdu salaf laa tastadi alijaabata ajiibo unta akursatooy adi ajiibo maylin ajiibuha ingartooy waqad sadadta duruqahaa bilmacaasiya wadiyaalsay adiiba macsi kaduudeey yani waa kay saas oo kale arag masalan mayli sheegay ibrahim binu adham sheeko lala jiray yani zaidn hay ye may hamaray suuqulbasra iya hamari suuqa suuqulbasra leeraw iya hamari ibrahim binu adham arid cajiib le ajab le yaha eedn cibaado badan faijtamaca annaasu ilayhi ila ibrahim ibrahim binu adham dadkian kusame markaasa may ngaren ya aba isaaq aba isxaago ma lanaa narju ma lana nadcu falaa yustajaabu lana arin un may nidhi ilaahiya tugani markas doadanon mal ajiibayo markaasa ibrahim eray liana gulubakum gulubtin amaatat bicasharatin ashyaaa gulubtin iyo tuman walhaad ladhimati er yer tuman walhaad iyo gulubtin ladhimati alawalu kan ulu may boo gulubtin ladhimati oo doadin lang agbalo aysanyi caraftum llaha ilaahiya kasten falam tuaduu xaqahu ilahay abshayna magudun tan lamaad nayb wa zacamtu may sheegdeno anakum tuxibuna rasuul allahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasuulshiya jeelna yalatin wataraktum sunatahu sunata rasuuli rasuulka sunadiitisna kuraten rasuulka namkudaydaayta tan sadexaad nayb wa ahaa yani garatum alqur'aana qur'aanka akrideen falam tacmaluu bihi bilqur'aani maka camal falaasaan tan afaraad oo duaadin lang aqbalo ay nayb wa akaltum nicma nicam allahi ilahay nicmiyaalshe amasaan walam tuaduu shukrahaa shukra nicami nicamtaas shukrisana magududahaysaa tan shanaad mayba qultum erten ina shaydaana caduwun lakum shaydaan odowa singeya erten walam tukhaalifu maana khilaafni shaydaan ka rasantin waa tan lihaad mayba qultum erteena ina aljanata jinada xaqun waay jinada waljaru erten walam tacmaluu lahaa maanan shagaysadahaysaa tan lihaad mayba qultum erteena ina naara xaqun erteen walam tahrabu minha min annaari makuroorahaysaa si tansieda kultu ma erteena ina almawta xaqun wa erteen walam tastaciduu lahu lilmawti moodna diyaar mang ihiidin tan sagaalad may bu aha intabahtum buraariden min anawmin durmee kukateen faishtagaltum mashguulene bicuyuubi nnaasi dadka eebiyaasho kumashguulen wanasiitum isinba eba lahayten cuyuubakum hilmaanten wal tantumanad may bua dafantum mawtaakum dadkii moodiyaalkin haya duugahaysan geeyhamin walam tactabiruu bihim bilmowta moodiyaalkina makabrgaadaasan ari manaa edo adin lang ajiibe red axaadiistan xadiiskan kan mayb wa axaadiis may kumid aya islaamka aasaasiya aasiya iyo axkaamta dhisawsha kasaabsango yani waa kay xadiidkan kan kawama yuriy xadiiska yani waa kay muslimun imam muslim raximah llahu taala aya wuri yani wa kay alxadiiu alxadiis alxaadi walcishruun xadiidkii tumon iyo nayow koowaad can abi muhamadin abi muhamed may la kuriyay alxasan ibni caliy bni abi aalib an abi muحamadi الxasan bn عaliyi abi alib وalah alam